kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal waxad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanagsan dhegeystayaal waa barqanimo isniina taharad waxa ku aaseysan tahay soddonka bisha tobnaad ee oktoobar sannada qodobadaad barnamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo si adag uga hadlay culimmada uu sheegay in qaarkood aanay ka hadal dhibaatada shabaabka ku hayaan dadka shacabka balse dunida kale waxyaabaha ka dhaca iyo mowduucyada kale markaa isku mashquuliya aad maqli doontaan qaybo ka mid ah gobolka jubbada hoosena dagaal ayaa ku dhex maray ciidamada dowladda iyo shabaab waan soo qaadan doonaa gobolka gedana roobab mihigaan oo ka da-ay qaybo ka mid a ah waxay saameeyeen dadka ku nool gobolka gaar ahaan degmada garbahaarey khaza maamulka yuhuuddu waxay ballaariyeen howlgalkooda sida ay sheegeen welina duqeymaha ayaa halkooda kasii socda xilli dad ka badan siddeed kun oo ruux ay duqeyn ku direen maamulka yuhuudda qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad dhegeysan doontaan ee u diyaar garooba ogaal heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir ma ka dhammaaday aniyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goormaa cadaalad u dambaysa ayagaa gardarnaaba la sii leeyahy saaxiib israa'iil waa gardarro garab og waa runa dunida muslimka maxaa ku dhacay goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotoba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacaayo way guulaysan doonaan qeybaha hore ee barnaamij walan gudagan dhegeystayaal aynu ku bilaabnae ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare oo ka qeybgalayay munaasabad markaa bardiiq iyo xus loogu sameynayay dadkii ku geeriyooday sanad ka hor sagaalaatankii bishii oktoobar qaraxii ka dhacay isgoyska zoobe ee muqdisho oo dad ka badan boqol ruux ay ku geeriyoodeen iyadoo markaa sidaas oo kalena ay jirtay sanado ka hor in qarax xoogan uu ka dhacay zoobo ama zoobe ay ku dhinteen dad kun ruux ku dhow wasaaruhu waxa uu ka hadlay arrimo badan waxaana si gaara ah uga hadlay arrimaha ku aadan waxa uu sheegay inay jiraan culimo soomaaliyeed oo aanan ka hadal inta badan xasuuqa iyo tacadiyada iyo dhibaatada lagu hayo shacabka soomaaliyeed taa beddelkeedana ka hadlo mawaadiic kale iyo waxyaabo kale oo aan markaa quseyn danna u ahayn bulshada soomaaliyeed waa kan ra-iisul wasaare xamse laga reebo culimmadii aan sheegay aadka u muhiimka ah khayr allaha siiyo oo runtii dadaal badan sameeyey laakiin waxaad moodaa culimo badan oo waxaa jirta masaajidda dadka uga muxaadareeya uga khudbadeeya imaam u ah laakiin hal kelimo aan ka sheegaynin khawaarijta talow sheekhaasi wuxuu dadka u sheegaya waa maxay qaarkood meelaha kale waxa ka dhacay aada way sheegayaan laakiin khawaarijta dadka baabi'inaysa ee soobe masaajidda ku dumisay hal kelima kama dhahayaan ma kitmaanulcilmibaa ma cabsi iyo fulaynimaa masaajidda wa ana almasaajida lilaahi dadka culimmadaasoo waxaan dhihi lahaa waad mahadsantihiina culimada geesiyaasha ee ilaahay dartii u hadlaysaee dadka cilmi u sheegaysa u banneeya guryihiinna iska jooga haddaanu tiri laakiin ha u banneeyaan culimada dadka u sheeg maxaa jira haddee haddii qofku sow kii qofka ugu fadliga badan ee jihaadka ugu wanaagsan uu ahaa cinda suldaan jaa'ir in qofku kelimata xaq cinda suldaan jaa'ir ay ahayd maaha haddaabaad ka cabsanayso inaad dhahdo mise wax kalea jire taa ma dhahayo laakiin waxaan isleehay way ka cabsanayaan cabsida waxaan qabaa inay culimmadu iska dhaafaan haddii ayna dadka u sheegaynin cadowga koobaaday leeyihiin ee diintooda kusoo duulay ee dalkooda kusoo duulay ee dadkooda kusoo duulay ee boqol boqolka u dilay shuhadada kuwaas ay yihiin qofka culimmada maalin walba meesha lagu dilay ama meel ku dhow ama meel kale maalin walba ka hadla ee haddana hal mar aan shabaab ka hadlayn masaajidka ha u banneeyo culimmada hoostiisa maxaa jira culimmada maxaan saa u lehay ugu adkaynayaa culimada maxaan saa u adkaynayaa waxaa wahayso ilaahay atiicu allaha wa atiicu rasuula wa ulilmri minkum soo ma dhihin ulilmrigay ka mid yihiin ma aha dhalinyaro yaryar ma aha ma aha dad irresponsible mas-uulahayn ma aha dadka oo iska caadiga ah, ma aha marba hadduu culimo noqday marba hadduu masaajidkii ummaddu lahayd ay isugu imaanaysa dadka madaa isu keenay ilahay baa isu keenay jimcada ilahay baa dadka isu keenay oo yidhi taga meeshaas dadka isu imaaday haddaad ilaahay awood kuu siiyey oo jaanis kuusiy inaad dadka waxu sheegto adiga malihid meesha waa inaad dadka diintooda iyo dalkooda iyo dadkooda inaad ku ilaalisaa lagaa rabo mas-uuliyadda inaad qaadataa lagaa rabaa dowladda haddaa maanto dhan daba canaananta dowladda waxbay xataa waxbay kanaysaa maalinta maanta dhan waxaasoo dhan micta waxaas micnaba dad baa dhiig baa daadanaya dhiigga ka hadal oo dadka muslimiinta la laynaya marka aniga kelimadaas culimadu raallihayga ahaadaan haddaan maxaa ku dhahaa aan aan aan maxaa ku dhahaa xadgudbo laakiin waxaan rabaa culimada mas-uuliyad bay hayaan mas-uuliyadda ilaahay inay uga cabsadaan fulinimadana iska dhaafaan goortuu ilaahay ugu talagaloon bay dhimanayaan anugu markaan aan waan ogeyn labaatan dhowr iyo tobankii sane hadda lasoo dhaafay culimmadan caawa halkan fadhidaaye saan unbay u qeylaayeen wayna nool yihiin xabadna kuma dhicin lamana gowricin waxbana ma noqon markuu ilaahay doono unbayna dhimanayaan gabdhahaas saas unbay u hadlaan ay u qeyliyaan oo ay dadkan ay yurta uga hayaan waraabahaas markuu ilaahay ugu talagaloon bay dhimanayaan laakiin in la yidhaahdo qofku yidhaahda anu ka hadli maayo waa la noolaanaa la noolaansho ma jirto maba jirtaba waxaa soo socoto insha allah aan diidi doonnaa in lala noolaado shabaab waa dembi in lala noolaado shabaab in qofku uu haysto waa intaas oo qof qofka naga dilay siddeed boqoloo qof hal maalin qofka sooba ku dilay nimanka ku laayay oo haddana boqol iyo konton ku dhow dar halkan halkan ku dilay oo hadda caawa aan u barordiiqayno oon meeshan u fadhino xuskoodii ma aqbali karno neutral iyo dhexdhexaadnimo lama aqbali karo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi ayuu ahaa oo arrimo badan ka hadlayay si gaar ah arrimaha ku aadan culimada soomaaliyeed qaar ka mida uu sheegay uu duray in markaa inta badan aanay ka hadal dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka loo geysta shacabka soomaaliyeed wayna u geystaan shabaab taa beddelkeedna ka hadla waxyaabo kale oo aan khuseyn dan aysan ugu jirin dadka soomaaliyeed ay wax u sheegayaan dhinaca kalena deegaan lagu magacaabo bulaxaji oo sagaashan kilomitran galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa lasoo warinayaa in dagaal xoogan uu ku dhexmaray ciidamada dowladda iyo sidoo kale shabaab ciidamada dowladda ayaana la sheegay kuwa jubbaland in howlgal qorsheysan ay ku qaadeen xubno shabaaba oo deegaanka ku sugnaa mid kamid a ah saraakiisha ciidamada ayaynu ka wareysanay oo qeyb ka ahaa xubnaha dagaalka hogaaminayay wararkii ugu dambeeyey dagaalka iyo aad baan idin salaamayaa kadib dagaalka qorshaysnaay oo ka dhacay galbeedka kismaayo kasii galbeedka cabdilabiroolo wuxuu ahaa dagaal qorshaysan u ahaayo dagaalkaasna nimanka eh, qawaariinta oo al-shabaab niman welisi khaasoo amiiriin ah hooshaas laga watay si la raana loo fuli ma garad haye marka dagaalkaas waa lagu guulaystay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin meesha waxaa ku dhintay hal nin oo amiir ah dagaala diyaartirkiisa waa taqaana oo hadda meesha dagaal uu ka dhaco dhimashada dhaawac iyo iyo dhacba intaba waan ahaan karaa laakiin wax ayahay unta anaga la soo gaaray horta male garan marka laga soo taga in aad horjoogo eh, eh, eh, ka tirsan al-shabaab aad ku disheen dagaalka idinka dhankiina maxaa khasaaro in soo gaaray wallaahi anaga hadda wax khasaaraha oo inaba la sheega ma male waa fiicannahay dee dagaal haduu dhaco horta waa iska artikiisa waa taqaanaa dhaawac dhimasho waa lahaan karaa laakiin anaga ahaan maanta wax na soo gaari ma jiraan markaan dharta kuu sheego dagaalkana been lagama sheego dee waxa ayna lagama sheego waa arrintaa anaga aad iyo aad aan guuleysanay nimankii macnaha qorshaha u maleynana alxamdulilah sii reeba dagaalkaas u dhacay wanaag baana ka dhacay dagaalkaas marka waxaa loo qorsheeyey al-shabaab ina macnaha lagu aso afjara ida niman siqaas ah oo galbeedkaas ku duumaaleysanaayo oo amiiriinayo ayaan urijeennay waana ku helnay oo si loogu talagelaan dagaalkaa u fulay hadda yaa buulxaaji gacanta ku haya orka buulxaaji ilaa haddadaan wax gacanta ku haya ma jirto annaga waan tagnay duduleedkeed eh, wiila lagtaan usii gudubnay meesha aweri nimanka aan ka bartilmaamaysana ama qorshaa noo maleysana meel gooba gooniha ayaga ay ku dhuumaleysanaaheen marka horeba magaaladaas dad shacab a iska joogay ayakana si joognimo ay ku imaan jireen annagana hadda howlgalkaas aan samayn muxuu ahay howlgal ku dhufoo ka dhaqaaqa oo loogu talagalay ina shaksiyaal eh, miiriina oo shacabka soomaaliyeed meesha ku dhibaataynayo iskana daadguraynayo waxaa layidhaha sakaawaad iyo faaq iyo waxaan hadda magacooda aan garanaynin ku sameynaya kuwaasna macnaha sida ay tahayn looga howlgalay waxaa nagu maqaalo ah in magaalada buulxaaji ah, idinkana aad gacanta ku hayeen maleeshiyada al-shabaabna ay ka baxeen oo magaaladaasi haatan cidna aysan ku sugnayn dadka deegaanka keliya ay joogaan marka buulxaaji dhowr mar ayaad gudaha u gasheen maxaa diidan inaad gacanta ku dhigtaan oo ay markaasi si buuxda ula wareegtaan buaxaaji horta waxay kamid tahay tuulooyinka soomaali oo weli tuulooyinka jubbaland oo galbeedka kismaayo ka xiga ayay kamid tahay kariga dambe waxay leedahay samiy badan ay leedahay waxay leedahay dirisi badan ay leedahay tuulooyin badan oo al-shabaabtan ay ku dhuumaalaysaan ama al-shabaabka iyo ciidamada dawladda eh, jubbaland ay macnaha ay udhexeysaa jirta kuwaasay horta kamid tahay waxa baratakoola ciidi gooni u saara horta ma jiraan ma garan idan haddii ilaahay raalli ka noqdo waana ogtahay dawladda shaqadeeda iyo nidaamkeeda waa qoyar socod waa qaab kasta dawladna waxaa looga talagalay maalin badnaan inuu istaagta maalinka dambeedana si cadaalada oo dharta soo afjarto sida hadda magaalada aan joognaa kamiddaheeda sida hadda aan joognaa kamid ah cabdilli birol hadda aniga kusugunahay iyadana maalin unbaa la qabta taasa maalin unbaa lasoo afjari doona haddii ilahay raalli ka noqda laakiin waxyaalaha aan noo qorshaysan ama dawladda inay gacanta ku dhigta loogu baahaya ay kamid tahay waayo meel hadii waxaa la yidhi marba meer meerba loo soo istaago maalinta u dambena sida dharkaa loo arki doonaa ma garad aye marka wax caqabada weyna ma jiraan mida kale hadda dagaalka waxaa caqabada jirtay dagaalka hadda inaan aad u qaadqaadna ma ogoleen dad shacab abaara ay ku dhaceen dhibaataysan ayaa horta goobaha aada jooga mana rabna inaan macnaha aan sida naxariis darada ay ku jirto ina gasho ma rabno si tartiiba ah oo gacmo geli jiraa hoos baa loo dhaqaataa u wana inaan soo afjarnaa jeclahay laakiin waxaa markastaba aan aan ilaalinaa shacabka soomaaliyeed oo eriga ku jira ilaalinaa inaan iyagu abaar ayaasa sidaal uu ka dhexdhaca goobtii rawjiyaha lagu haagsana ay ka carinaan bidacay u dhamaanaayaan aad iyo aad ugu taxadiran waxyaala horta caqabada lagu hee taasa kamid ah maana wax kaloo cusriya ma jiraan wax khasaaraha miyaa jiro oo shacabka kasoo gaaray dagaalka ka dhacay deegaanka de waa taqaanaa dagaal meel af ka dhacay deeqaan qarifnaa ma jiro horyana waa kuu sheegay abdirkiis waa dagaal dhibasho dhaawac waxaa jiraan laakiin nin shacab oo waxaa iska jira meesha goobta macnaha gudaha dhexdeeda magaalada dhexdeeda marka lasku helay wax yaroo dhaawac fudud meelaha garabka kusoo gaaray xalay nimana aan gurmino baabuur aan dirnay isla markaana aan kasoo qaadna hadda lagu dariibaya taaliyaha kismaayo si fiican hadda wanaag aad u wanaagsan yaha jiro oo isla markiina aan u gargaarnay isla markiina aan bilaha u galnay oo baaburha aan u kiraynay iyagana aan u dirnay si wanaagsan sharafle u hufana loo keenay degmada kismaayo loo keenay mid ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga oo ka mid ah xubnaha hogaaminayay dagaal saakay ka dhacay qeybo ka mid ah jubbada hoose ayuu ahaa welina barnaamij oola degeysanaysaan iyo barnaamijka walada socotaan keenina waad naga dhegeysaneysaan saaxiibayaal markan gobolka gedo haddii oneegnana saacadii ugu dambeeyey roobab xoogan oo ka da-ay qeybo kamida ah gobolka gedo waxay aada u saameeyeen dadka ku nool deegaanada kamida ah gobolka gaar ahaana degmada garbaharey oo magaalo madax u ah gobolka gudoomiyaha degmada garbaharey iimaan cadow kaarshe oo keenan la hadlay ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu dhaliyey daadadka iyo roobabka ka da qeybo ka mida ah gobolka gaar ahaana degmada wuxuu sheegay in laba ruux ay geeriyoodeen afar ruuxna ay dhaawacmeen sidoo kalena weli khasaare kale ay naawil yaran ay jiri karaan waa mahadsan tihiin garbahaday roobab baa ka da-ay roobabkii guryana waa gudiyeen dadkii jiray uu ku dhintay togii laysaga gudbi jiray oo magaalada dhex mari jiray wadadii lagu kala socon jiray waa gooyeen marka khasaarooyinkaasa loo gaaray haddana weli dee waa jiraan oo way socdaan ilaahay ha u saqiro dadka intiisa kale inta dhaawacanna allah u boogadhayo intii dhimatayna allah u naxariisto arrintaasa nagu dhacday waana waana ilaa iyo shalay iyo xalay weeye ka hadda waxaan ku jirnaa dadaaladii aanu wax kaga qabanayna dadka dhaawaca intii dhimatayna waa allah u naxariistay waa la duugayaa laba nin baa dhimatay dad badan oo ku dhaawacmayna way jiraan oo hadeer isbitaalada yaallo oo la tabiibayo hadeera kula hadlaya waxaa ah. joogaa xabaashii oo ciidamada booliisku ay dadkii ka soo uruuriyeen daawaca ay oo halkii dhimashadii ay meesha maaragtay ay xabaalihii iyo wixii aan rabnayn aan ahno oo haddaan u gurmano marka xaaladda garbahaday baa sidaas weeye wixina waxaasa bilowday oo roobabku ay u egyihiin sidii uu u bilowday dee shalay toddobadii saacadood xalay waagu ugu fariisiiyey saarka waa da-ayey aqsaarihiisuna hadda sida uu u da-ay waa u yaryahayo dhimasho iyo dhaawacba ha keeno iyo go-nin jidkiisa isku qarhaye dana dadka intiisii kale waa balqabaa labadaa qof oo dhimatay iyo afar qof oo dhaawaca mooye dadka soo digniinna ma siinin in roobab ay soo socdaan meelaha toga ah ay ka fogaadaan oo biyaha ay mari karaan waa saas weeye waa dadweynahaasa la siiyey waa socday annaguna waa u sheegnay hay-ado kale oo xilsaaran oo ka shaqeeya meeshaana waa jiraan oo wasaaradda masiibooyinka iyo arrimahaas ay ka mid tahay marka meesha hadda gurigu ka dumayna soogkii iyo meelihii biyuhu marayeen ma ahan afrin togaga u dhadhowaa waa laga qaxay laakiin guryihii oo keligoodaha biyuhu waxyeeleeyeen agoga dumay hadeer oo dadka ku noolaa waa meel maaragtay aan ahayn meesha diidu marayeen iyo fulantii marka waxaa weeye waa arrintu waa sidaas weeye dadaalaha haddana weli waa wadnaa wacyigelintii iyo maaragtay dadaaladii aan ugu jirnay inaan dadka iyo hay kaga samatabixino kagana hortagno waxyaabaha waxyeelada u keenaya sida aan u samayn lahayn bridjkaas wacyi oo dadku see gudbayeen oo saddex xaafadood oo magaalada garbaarega ka ahu goobaha bay ku jiraan saaka meel ay marayaan malahan iyo dadkeedu gaadiidkuna isaguma soconaya labadaa magaalo marka arrimahaas oo dhan baa hadda weli dadaalkeeda iyo jirna tacaalisteeda igu muhiim buu noo yahay inay naga maqnaan maaragtay dadyowga kale oo soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya dadka masiibooyinku soo gaareenba dhibaatooyinkaas baa garbaari jira iyagana adeer wax sii badan ayay u egyihiin waa sidaas wey walaalle dadka shacabka ah ee magaalada jooga way kala go-on yihiin oo buundadii ay iskugu marayeen ayaa go-an magaaladana daad ayaa inta badan eh, qaaday marka maxaad maamul ahaana qabateen dadkaasi goodoonsan maxaa xal u ah dadkaa loo hagaajiya xal u ah iyadana waa dadaalka hadda ku jirno oo aan ku taaganahay maarata meelihii dhibaatooyinku ka dhaceen dadka waxaa ku ana waa intaas intii ay wadada ka helayaanna dhibaatadu waa jiraysaa waa taagnaanayaan meeshoodaasay ku godoonsanaanayaan wixii waxbarasho geli lahaa iyo maaragtay wixii suuq ka adeegan lahaa kala adeegan lahaaba way way taagnaanaysaa marka dhibaatadu way taagnaanaysaa annaguna dadaalka hadda waa wadnaayo waa sidaan uu furi muddada si ay isugu gudbaan aan oga dhigi lahay mid ay gudbi karaan baan dadaalkeeda ku jirnaa ugu dambeyntii guddoomiye maadaama degmadaadii ay dhibaato weyn ka dhacday maxaad codsi oo u diraysaa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland oad ka tirsan tahay maamulka jubbaland oo tirsanahay xiriir baan wada leenahay wixii fara badan email baan uga gudbinay dowladda federaalkuna waa koley dowladaas un baan sii wakiil oo gaarsiin doontaa iimaan cadow kaarshe oo ah gudoomiyaha degmada garbaharey ee gobolka geda ayuu ahaa oo keenan ogaga warbixinayay wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay roobab mihigaan oo ka da-ay qeybo ka mida ah gobolka iyo daadad ay sababeen oo qaarkood ay sababeen inay dadku dhintaan dhinaca kalena haddii aynu eegno markan dhanka iyo falastiin weli waxa ay xaalad cakirani ka jirtaa qeybo badan oo ka mid ah dhulka ay gumeystaha israel xooga ku haystaan ee falastiin dhanka daanta galbeed iyo dhanka kale ee go-doonsan ee khaza tirada dhimashada siddeed kun oo ruux ayay kor u dhaaftay dadka falastiiniyiinta ee ku dhintay duqeymaha iyo weerarada maamulka yuhuuddu ka wadaan daanta galbeed iyo sidoo kale khaza oo halka ugu badan ay duqeymaha ilaa haatan ka wadaan wax ka badan labaatan maalmood maamulka yuhuuddu iyadoo sidaas oo kale daanta galbeed laftirkeeda weerarada dadka rayidka ah xaafadooda ay ku qaadeen iyo toogashaduna ay boqol iyo labayo toban ruux ku dileen maamulka yuhuudda wax ka yar saddex toddobaad sidaas oo kalena khaza dadka ugu badana ku dhintay waxay u badan yihiin dad rayada oo u badan caruur iyo haween iyo dad dhalinyaro ah marka aynu eegno dhanka kalena guutada alqudus loo yaqaano oo kamid ah dagaalyahanada ururka xamaas qeyb ka ah ahna markaa guutada loo yaqaano islamic jihaad group waxay sheegeen inay direen laba kamida mida markaa ciidamada maamulka yuhuudda ayna ku dileen dhanka xadka lubnaan iyo sidoo kale maamulka yahuuda u dhow waxayna sheegeen in dhimashada maamulka yuhuudda askartooda ay timid kadib markii ay isku dayeen inay weerar kusoo qaadaan kolonyo iyo ciidamo ka tirsan kuwa dagaalyahanada islaamig jihaad loo yaqaan oo iyana ka mid ururada islaamiyiinta ee taageera dagaalyahanada ururka xamaas ee ka dagaalama falastiin dhanka kale dagaalyahanada ururka xisbullah waxay sheegeen inay soo rideen dronis ay leeyihiin maamulka yuhuudda ayna ku soo rideen koonfurta lubnaan meel u dhow xadka israa'iil iyo lubnaan waxay intaa ku dareen inay kusoo dhacday daroonku meel loo yaqaano ama halka loo yaqaano khiyaam oo shan kilomitir dhanka xadka israa'il u jirta dhanka lubnaan markaa kaga beegan waxaana markaa ay sheegeen ayna u sheegeen wakaaladda wararka ee reuters saraakiil ka tirsan dagaalyahanada ururka xisbullah in ay tahay markii ugu horreysay oo xisbullah ay soo ridaan daroonis ay leeyihiin maamulka yuhuudda tan iyo markii ay bilowdeen iskorimaadyada dhanka xadka ku dhex ciidamada israel ee yahuudda iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka xisbullah oo midba midka kale dhankooda uu markaa usoo ridayay madaafiic dhanka xadka oo iswadaarsanayeen israel iyo sidoo kale lubnaan dhinaca kalena kamala harris oo iyadu ah haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ka mareykanka waxay sheegtay in xukuumadda washington aysan qorshaheeda ku jirin inay ciidamo u dirto israel iyo sidoo kale ghaza iyadoo la hadlaysay warbaahinta c b s loo yaqaano ee laga leeyahay dalka mareykanka wareysina siinaysay kamala harris madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka waxay sheegtay in marnaba qorshaha mareykanka aanu ku jirin marka laga soo tago taageerada ay siinayaan ee tan milatary ee yuhubka iyo sidoo kale inay ilaaliyaan maraakiibta ugu waaweyn ee dagaalka mareykanka inay taagnaadaan badda bariga dhexe kana ilaaliyaan weeraro israel looga soo qaadi karo dalalka kale ee cadowga ku ah ee cadaawadu ka dhexeysa sida iiraan iyo dalal kale balse qorshaha aynay ugu jirin inay ciidamo u diraan gudaha marka dhanka ee ghaza iyo sidoo kale israelba marnaba kuma jirto qorshahayaga dareenkeenu ma jiro kumana jirto inaynu qorsheenno inaynu ciidan u dirno israel iyo sidoo kale khaza xilligan ayay u sheegtay c b s t v loo yaqaano ay wareysi siisay kamala harris haweenaydan markaa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka ka ah dalka mareykanka sidoo kale waxay sheegtay in mareykanku mar waliba uu xoojinayo aragtiisa ku aadan in la nabadgeliyo ay nabad galaan dadka rayadka walow taa ay u muuqato mid markaa iidheh ah maadaama dadka ugu badan ee khaza lagu duqeeyey ee ku dhintay ay yihiin dad rayid ah ayaduse waxay ka hadashay dadka la dilay oo keliya ee dhanka yuhuudda waxay tiri waxaynu qiyaaseynaa ugu yaraan kun iyo afar boqol oo israa'iiliyiina ah in la dilay su-aal kama taagnaataa israa'iil xaq ayay u leedahay inay isdifaacdo ayay u sheegtay c b s t v kamala harris madaxweyne ku-xigeenka dalka mareykanka ha iyagu waa lasoo weeraray dagaalku waxa u dhexeeyaa dad isdifaacaya iyo dad weerar taa ayaan ognahay iyo sidoo kale mar wariyuhu uu weydiiyey sababta keentay in israael ay duqeymaha kala joojin waayeen dadka rayadkan ay ugu dilayaan israel waxayse u muuqatay haweeneydu inay ka meermeertay inay ka jawaabto su-aasha si saxan ay uga hadasha marka laga soo tago inay ku meereysatay inay tiraahdo markaa israel xaq ay u leedahan isdifaacdo sida muuqatana mareykanku ama reer galbeedkuma aysan qarsan taageerada ay siinayaan maamulka yuhuudda dhinaca kale warbaahinta syriya waxay qortay iyana in diyaaradaha dagaalka ee maamulka israel ay duqeeyeen xarumo ay lahaayeen militariga syria iyna ku lahaayeen koonfur galbeed magaalada loo yaqaano dera oo markaa kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee xerooyinka ku leeyihiin ciidamada markaa wadankaasi syria waxay sheegeen inay markaa burbur uu soo gaaray xerada walow khasaare dhimasho iyo dhaawac aan soo warin balse qayb ahaan ayay sheegeen inay madaafiicdu ku dhaceen banaanka xerada taa oo keentay in khasaaraha dhimashada ama iyo dhaawacuba ay yaraadaan weli barnaamijka ogaala degeysanaysaan kenana waad socotaan saaxiibyaal weligai barnaamijka ogaan adegsanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibyaale markaan haddaynu egranaa xeerlaalinta wadankaasi marka ama maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c xeerlaalinteeda krem khan ayaa u sheegay shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada ama ku sheegay shir jaraa'id ku qabtay magaalada qaahira ee caasimadda dalkaasi basar in israel la doonaya in lagala xisaabtamo dhibaatada ay ku hayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta si gaaran inay gashay dembiyo dagaal maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee international criminal courts loo yaqaano i c c na magaceeda loo soo gaabiyo ninka xeerlyaha ka ah karim khan wuxuu markaa sheegay in looga baahan yahay israel sidoo kale inaysan hor istaagin dadaalada loogu gurmanayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta laguna siinayo markaa gurmad iyo adeegyo caafimaad ay u baahan yihiin si gaara cuntada daawooyinka iyo waxyaabaha kale muuqaal lasoo dhigay barta markaa twitter-ka ayuu ku sheegay in looga digay maamulka israel inay joojiyaan dhibaatada sidoo kalena ay qaadan doonaan mas-uuliyadda ku aadan inay galeen dembiye dagaal laguna soo ooyi karo waxay noqon doontaa inaynu eegno dhibaatooyinka ay geysanayaan israel tacadiyada waxaa la socda sidoo kale inay hor istaagaan gargaarka bini ee la siinayo caruurta haweenka iyo dadka rayidka ayuuqaan ku sheegay markaa muuqaal uu soo duubay xilli markaa uu ka hadlayay arrimaha ku aadan is ay ku sameysay israel in markaa furan marinka rafax loo marsiiyo gargaarka dadka reer falastiin siinaya iyo gurmadka loo sameynayo dadkani waa dad aan waxba galabsan waa dad rayad ah xaqay u leeyihiin inuu ilaaliyo sharciga caalamiga iyo sharciga caalamiga ee xuquulinsaanka taa ayaa muhiim ah waxay ka mid yihiin ahdaafta iyo sidoo kale qawaaniinta iyo sidoo kale hay-adda la galay ee markaa geneva markaa lagu saxiixay hay-adaha kale ee qaramada midoobay iyo dalalka intooda badan ay saxiixeen taa oo dhigaya in la ilaaliyo sharciga qaanuunka iyo xuquuqul insaanka israel haddii ay ka gudubtana inay qaadi doonto mas-uuliyaddeeda dembi dagaalna ay tahay waxaa israel ay ka wado ghaza iyo falastiin sida ay sheegayaan maxkamadda dembiyada caalamiga ah. walow la aaminsan yahay in intaa un ay ka tahay qancin iyo in lagu jeediyo dareenka iyo bulshada iyo warbaahintaba balse uma muuqato hay-adahan inta badan u dhisan kaliya inay qabtaan dadka afrikaanka iyo dalalka carabeed hogaamiyaashooda iyo hadba sidii la rabana loo adeegsado balse inta badan reer galbeedka iyo dalalka reer yurub iyo sidaas oo kale israaelba uma muuqato mid markaa tallaabo looga qaadayo maxkamada dambiyada caalamiga ah iyo kuwa kale ee laftirkoodaba loogu talagalay inay ilaaliyaan qawaaniinta caalamiga ah iyo sidoo kale hay-adaha kale ee xuquuq insaanka markana dhegeysta waxad ku dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada bandhiga warbaahinta bulshada hadalheynta afar labaatanka saac qormooyinka iyo sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen haddaynu ku bilaabno labaatanka afarlabaatanka saacaadka loo hadalhayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalka al-shabaab uu yahay mid markaasi xaqa sidoo kaleet waxa uu shaaca ka qaaday in markaa dabcan dagaalkan uu noqon doono dagaal markaa laga dhabeyn doono oo al-shabaab markaa laga sifeyn doono sanadada soo aadan soomaaliya sidoo kaleeto ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaliya xamse cabdi barre ayaa waxa uu ka hadlay qaraxyadii isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ka dhacay oo ay geysteen al-shabaab xamse ayaa sidoo kaleeto waxa uu shaaca ka qaaday in markaa hal sano ka hor ay ahayd dadkii ay faraxsanaayeen sidoo kaleeto dadkii ku geeriyooday qaraxii soobe ama soobe labo uu ahaa mid markaa dad badan ay ku waxyeeloobeen arday badan ay ku geeriyoodeen sidoo kaleeto waxa uu sheegay in dadkii ku waxyeeloobay qaraxii soobelaba ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeedba ay maamusayaan sidoo kaleetana ay mar waliba u duceynayaan dadkii masaakiinta ahaa ee ku geeriyooday soobe markaasi kadibna waxa uu sheegay ra wasaaraha inuu bilowday dhaqdhaqaaqa ka dhan ah ururka al-shabaab culimmadan waxaa ugu baaqay kuwooda aan ka hadlin al-shabaab inay masaajidada u baneeyaan kuwa ka hadla al-shabaab sidoo kaleeto ra-isul wasaarehu waxa uu shaaca ka qaaday in culimada loogu baahan yahay dadka inay ka wacyigeliyaan sidoo kaleetona waxa uu shaaca ka qaaday haddii ay al-shabaab aysan ka hadlin oo ay markaa dabcan hadalkoodii ay gaabsadaan ay ka dhigan tahay in markaa masaajidada ay ku jiraan ay baneeyaan wuxuu leeyahay xaqu waa in la sheegaa sidoo kaleet waxa uu shaaca ka qaaday ra-wasaaraha in markaa dagaalkan uu yahay dagaal laba wuxuu yidhi inta ay socotay dagaalka ka dhanka al-shabaab meelo badan oo shacab ah ay ku dhibaataysanaayeen ay gacanta ku dhigeen dowladda soomaaliya sidoo kaleeto ra-iisul wasaaruhu waxa uu shaaca ka qaaday in dagaalkan hadda meel fiican uu marayo uuna rajeynayo in ugu dambeyntii dowladda soomaaliya ay ka guuleysato al-shabaab mhm, guud ahaana wadanka laga saaro waxaa kaloo u duceeyey dadkii ku waxyeeloobay qarxi ka dhacay soobe hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabeynaynaa dhegeystayaal markaan dhankayga qormooyinka horeysa dhankeyga waxaa lagu bilaabay sida tan waxaa leeyahay ku dadaal intaad awoodo inaad ka fogaato farxad la-aanta iyo murugada waayo waxay ka luminaysaa waqti badan oo wanaagsan sidoo kaleeto waxaa macquul ah inay saameyn kugu yeelato caafimaadkaagana uu noqdo mid markaasi aad iyaad liita sidoo kaleeto mar weliba naftaada ku xujiyey in sanad weliba aad qur-aanka ugu yaraan saddex mar aad dhammayso mar weliba aad qur-aanka dhammayso oo aad akhrisato waxaa wanaagsanaanaya noloshaada sidoo kaleeto waxaa laleeyahay baro xirfad cusub xirfadaasi waxay ka caawinaysaa noloshaada meel fiican aad ka gaadho sidoo kaleeta waxaa leeyahay ha ku qiimeen dadka kale xaaladda ay iminka ay ku sugan yihiin waayo hal tallaabo ayaa wax kasta dhinaca kale roogi karta ayuu qoraaga qormadan kusoo gebagabeeyey waxaanu ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed faysal wata cabdirashiid oo qormada ugu dambeysa dhankayga nolosha waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maarayn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo farxaddaada inta aad nooshahay noloshu waa safar ee maaha meel loo socdo ma aha in la gaaro dhammaadka nolosha ee waa ku raaxaysiga iyo ku noolaanshaha deganaan nolosha waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loolama jeedo in ay naga dhigaan ama aynay burburiyaan balse waa imtixaan xagga rabi ka yimid waxaana mudan inaan ku samirno noloshu waxay ku saabsan tahay helitaanka ujeedada isweydiin maxaa lay abuuray maxaan la kulmi doonaa marka aan dhinto guud ahaan dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada intaynaynu kasoo gabagabaynana noola golanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysiin oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal qaybihii dambe ee barnaamijka walaad degeysanaysaan dhegeystayaal markaana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay war kalamaaney inkastoo ragaadkiinna muday ousan weli raysan reeryadiiyo culayskii badnaa waa ka roonnahaye raaskii nabadda lagu gaarayaa awrta loo raraye oo weliba rajaa muuqatiyo raaxa nololeede saan rafaadka oga baananniyo ciilka nugu raagay soomaaliyay run kama maan is wada raacno waardalobow taa been kumaad sheegine dad israacoon kala raysan karin runtii waa inaga raggunaaga jecela dumarkuna uroona haddana riiq dagaal iyo olaad raagta badana yo dheegi jari war waxaa kaloo la yidhi haddaan runta lagu dhaqmayn rajadu ma hagaagto ramaas lama gaadhaye gadiga meelroon u rara war waxaad kalaga tagtay naftu raaxa jeceela rafaad iyo dhibnaceba aryadhaha aniguna waxaan maqli jira rafaadka raaxa ka dambayse Eh. warkalamaanee waxaa kaloo la yidhi eh. runtu beenta waa wacadow eh. xaqii baadil laga raac war waxaa kaloo la yidhi rasmi waxaan ahayn iyo rajiya daacad lagu raysto rafaad iyo dhib mooye cidnana dani ka raacaynin oo lagu rogmaday iyo ninkii bala ku rayreeya oo fidnada rabaayad u noqday raalli gelinayso oo qalbiga ka raacdaynayaa uur xun buu rimay war axmed waxaa kaloo maqli jiray wanku daalay raadiskaage wwqalbigii ku raaca raysa warbashiiro waxaad ka tagtay rafaad noqotay buurtaad rakadeed afuushe warwaaqlow buurtan gooja haddaad ku rafaadaye geelow raarashaa la yidhi ragow barashaa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi rixinnimo intaan biday maraan ruuxi xiga mooday haadaanin iga riday midhaa dib uma raacaayo xidid iyo tolnimo nima raawisgalay uma raxlaynaayo intaan wadajirkii guud radiyo reer u xilan maayo ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha nin baan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiyo waa run ohan maayo waan waxaa kaloo la yidhi eh. rafiiqaygiye eh, eh, war ma igu ridee hay riiqine hay riiqine rarkayga duulqaad aryadhaha abwaandalabna wuxuu horuu yidhi rabbiyow run baad tahay run run sheegay baad tahay aniguna runtaadii mid rumaystay baan ahay oo cabdullah waxaa kaloo la yidhi rabbiyaa awood mudan rasuulaa adeec mudan warkalamaana war ma haysiine dowladda soomaaliya shala waati maalintii tiriqase waxa ka dhacaya looma dulqaadan karo haye taangiyaana dirtay alla ilaahay falastiin macawisley waa u baahneen ba wax damcali jeeta hogaaminahaya wardhahay warka waa ku soo roortay sidii wax waalane maanta mar kale war kaloo culus ku dhawaaqday gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud macallin wuxuu ku dhawaaqay dowladda soomaaliya inay maarayn doonto masiibada qase ka taagan gurmad iyo dhakhaatiirna ay la gaarayaan mar dambana aysan sii eega doonin oysan wakhti ku luminayn fadhixumada carabta iyo cabsida cadaawadda yuhuuddana aysan u dulqaadanayn hadda war mahay haysiine soomaaliya ma joogto meesha aad ku ogaa jirteen warba waxgee loo marahayaa dheeraa wadaduye waddankuna fogaaye ku kulula warwarshadaha soomaaliya waxay soo saaraan midiyo iyo tooreeye iyo budad iyo warmo iyo faasase qasama looga baahan yahay war hubuusuge shangar laawileere mariideel kodhoobe aan hele warba wadha dhagax tuulahayaa falaari gantaalay u tahay war habhaabasha waa hagar hagarla'aane tabaray naga tahay war gudoomiyaha maaraynta haayadda masiibooyinka maxamuud macalin nin khatara mooye arrinkaa lagu garab istaago warwaaqlow somalilan gurmadka ma ka qayb qaadan warkalmaanay markaan arkay gurmadka ay soomaaliya khaza u fidinayso waxaa igu soo dhacay meerisow aban axmed shilka hore u yidhi kaasoo ahaa mar baa shay caqligu diidan yahay lagu dangaaraaye caqligii wanaagsani itaalinuu ka roon yahay baleego baleego u fiirsadaa warkalmaanay waxba leydinma sheegi karo warka waad dhex gashaane soomaaliya waa taa gurmadkaa ku baaqday maxamuud macalina wuxuu yidhi marinka rafac magac haddii furo si degdeg deg ku gaarsiinayna dhakhaatiirta iyo daawada iyo deeqda anugu talagallay madaxweynaha turkiga oo cimaamaddii falastiin soo xirto isu soo bax ka hadlayana wuxuu yidhi bariga dhexaan ku naallaa dhibaatada falastiin gaartana mid annagana gaartay noola mid tahay waana nool nahaye maannaan dhiman war qof carab oo dhawaaqa ma la waaye warba oo taageerada lagu doonaya carabi ka aamustay waar hadda wallaweynay dowladihii carabta ma soomaali baa ka gaangisraansatay war maxaa la isku wareerinayaa baray gaala joogtaba yuhuud buuxsho garabkoode falastiin si loo baaba'shaa la isku isku biirsadaye bohonkii sacuudiga xukumay maabirta afaysto qaahiro buqaylkii fadhiyay weerar bacanqaado ordugaambareer ee dagaal buuxa u istaago war kalamaanay beentii iyo bootadii soomaalida waxaa isku fuuqsaday al-shabaab waxayna soo saareen filin ay leeyihiin dagaalkii sagaashan iyo saddexdii maraykan iyo soomaalida dhex maray innagaa hogaaminaynay ba'ah bow tahay oo halgankii caydiid miyay sheegteen war shabaab dadka dhintay lafahoodayba la soo bixi jireen inta xabaalaha qodaane halgankoodii inay sheegtaan miyaa idinla weyn warba xuseen cadiid baan yaabaan hadaladiisa la yaabanayne haddamba isagaa yidhi sheegta waar xuseen aabbahay baa alqaacido ka mid ahaa miyuu mar kale yidhi war shabaab beenta ay soo abaabuleen waxaa ka mid ahaa baabuur dekada hormaraa in aadan ceerow qarax u dhigay hadda wax kaloo caddaynay soo bandhigeen ma jirto marka ma intaas bay rabaan inay halgankii caydiid ku sheegtaan waar filinkooda beenta ah waxaa ka horreeyey filinkii balaag hawn doonne miyaanay daawan war shabaab weligii lama diririne soomaalida unbay lay jireen sheekadan waa isku xayisiinayaan miya war markaan filinka shabaab daawaday waxaa iiga soo maxay dad leh inaysan la hadlayn wodee maad lagu soo qabta haddaad kuwa filinkooda daawatay aryaadhaha nimanka ceebtooru inya badatay ay rabaan inay cayn kale iska dhigaana samigay cabdulle wuxuu yidhi ow nincuud uurkuu cuuslaadayaa hadba uu ciilaan caafimaad nincuud uurkuu cuuslaadayaa hadba uu ciilaan caafimaad war kalamaanay war ma haysaane waa markii ugu horraysay haddaad maqli jirteen hadday timid iyadoo orjinaal ah waana markii ugu horraysay miisaaniyadda dowladdee la ansixiyaa ay noqoto lacag kor u dhaafaysa hal bilyan oo dollar haye kaada iyo inta laga gudbay miyaa bi loo gudbay war ma somalilan baa ugu deeqday warwaaqlah waa markii ugu horraysaan ku iriyey ogidaadeextiraafaan intoo kale kusoo darne hadda ka horaan ku riyooday iyadoo la leeyahay midowda dowladaha soomaaliyeed war soomaaliya waddan waa ka gudubtee waa qaarad sababtoo ah meeqa dowladood ay leedahay horta firdhiya waxaan hubaa inuu madaxweynihii sideedaad yahay war cali jaytoola rabay madaxweynaha sagaalaad inuu noqdo maanta macawisley oo dhan loo magacaabay macawisley laan miya madaxweyne ku ciidan dhani ma jiro laan ma qaanan ugu war qaranka meela kaga dhicin war waaqlow ka joog jinaasadii abwaan siciid gaahir baaba isku qabsateen allah u naxariistee war kalamaanay war ma haysaane bannaanbixii loogu magac daray guula ma ayaa maanta lagu xusay qarxi ay soo batuu soomaaliyana waxay ka mid noqotay dowladaha kale oo musiibooyinkii ka dhaca dadka ku dhinta ay u diiwaangeshan yihiin maantana waxaa la soo bandhigay magacyada dadkii ku dhintay qaraxii soo batuu maduuka la iska barajaynhayaa sawdiri wasaar xamsan ku yidhi waa soo noolaanayaa meydadkii dadkii naga dhintay hadda waan ognahay naw waar walla weynaymo dadkii baa qiima yeeshay war cid kastoo khawaariijtu dilaan in la diiwaan geliyo loogana aara ayay tahay war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo ka hadlay bannaanbaxa wuxuu yidhi khawaariijtu waxay si gaara ah u beegsadaan waxbarashada waxaana ugu horreeya u yidhi ay ka bilaabeen eh. ardaydii lagu laayay qaraxyadii hotel shaamo iyo hargaha iyo saamaha war wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax abduqaadirna wuxuu yidhi eh. khawaariijtuna ma cabsi geli doonaan bu'aalaan ugu tegaynaa ma yidhi war ma iskaalow ka furay waar malcaamadadii warbow jiri baa ka sokaysay maxaa looga furi waayey war war ma haysiina degmada xaradheere eh. dugsiyadii dib baa loo furay ardada soo baxdana waa la yaabay war idinkaan warhayna ciyaarihii gobolka banaadir iyo maamul goboleedyadu mar dhow way bilaabanayaan waxaana ku cusub sanadkan khaatuma state warwar mahysida waxaa ka maqan hooyadii federaalkawarba hooyada federaalka oo lagu caasiyey miyaa hadda rabtaan in idinla ciyaadho ra'iisul wasaarihii hore roble waatuu cashada diidey eh. madaxweyne daninama ciyaartii buu diidey war buntland sanadkii hore markii laga badiyey waxay dhaheen ciyaartooydii eh. sidaan soomaaliya uga sii mid ahaa doonno oo macaradii bay la maqan yihiin marka war buntland booskeedii in la soo geliya qaatumaysteed eh. soo dulmi ma ahayn waar walla weynay somalilan ciyaartiina ka qaybgeli mayso waryaa ka soo qaybgalku yidhi war nabadoon abwaan cabdulaahi maxamed jibriilo madaxweyne dani uduur xulaya wuxuu yidhi cirib kama fakaro keligitalis caam ma kaashaday tahay awood lagu cabiidsiyo gidaar celiya mooyaane cidna uma damqado nabadna waa kala carooda war axmedow cidis urursatiya dowladnima kale ciwaan roone caqli malaha kuwa maantada maamacasiiyeye kudayow buntland kudayow siday u tahay waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynaya dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekaya farsamaynayay nabadgelyo